alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wacala aali muxamed qaala alimaamu abu xaamidin alghazaaliyu albukaa'u mustaxabun maca alqiraa'ati wa cindaha oohinta waa la jeclaystay oo waa la sunneeyaa akhrinta la jidhkeeda iyo wa cindaha akhrinta agteedaba waa la sunneeyaa qaala wa tariiquhu fii taxsiilihi wuxuu idhi waddadiisu waddada oohintu fii taxsiilihi sida uu ruuxu ku jirsiinayo ku xasilinaya oohinta an yuxdira qalbahu alxusna waa inuu ku soo xaadiriyo qalbigiisa murugo ku soo xaadiriyo xadara markii hore waxay ahayd mutacaddi oo mafcuul bay toos u qaadanaysay markii hamsada la geliyo axdara yuxdiru la yidhina ee tacdiya ayaa la sii geliyey marka mafcuul kalena waxay ku qaadanaysaa hamsada axdara markii laga dhigay yuxdiru ilaa yuxdiru waxaa laga keenay axdare an yuxdira waa inuu ku soo xaadiriyo qalbahu qalbigiisa ku soo xaadiriyo alxusna murugo ku soo xaadiriyo labadii mafcuulba waa daahir bian yata'ammala wuxuu ugu soo xaadirinayaa inuu u fiirsado maa fiihi min altahdiidi waalwaciidi ashadiid qur'aanka waxa ku sugan oo hanjabaad ah waalwaciidi ashadiidi iyo gooddi daran ah waalwasaa'iqi iyo markaa dhaara ah iyo waalcuhuudi ballama ah summa yata'ammalu taqsiirahu intaa dabadeed wuxuu u fiirsanayaa ka gaabintiisa uu ka gaabiyey fii daalika ashyaadaa uu ka gaabiyey ayuu u fiirsanayaa fa in lam yaxdurhu xusnun wa bukaa'un hadduu ku soo xaadiri waayo murugo iyo oohine ay ku soo xaadiri weydo kamaa yaxduru alkhawaasa siday ugu soo xaadirayso dadka xulka ee gaarka ah ee taqwada markaa leh sida ugu soo xaadiraysoo kale ee ahlulbukaaga ah kuwaas siday ugu soo xaadiraysoo kale haddii murugada iyo oohintu ugu soo xaadiri weydo falyabki calaa faqdi dalik ha ka ooyo waayitaanka uu taa waayey ha ka ooyo fa innahu min acdami almasaa'ib waxay ka mid ahaatay masaa'ibta waaweyn bay ka mid ahaatay sheekhu waxa uu tilmaamayaa ghazaali oohintu inay mustaxab tahay oo fadli gaari ku sugan yahay waana tilmaannay in fadli ku sugan yahay wuxuu tilmaamayaa shiikhu dariiqa lagu heli karo oohinta dadkii aadka u ooyi jiray ayuu ahaa oo waa cibaado badnaa ghazaali inkastoo ashyaada qaarkood culammadu ay ku intiqaadeen oo kitaabkiisa ixyaaga la yidhaahdana waxyaalo ay ku naqdiyeen ashyaa badan hadday tahay maaddadda falsafada ee u geliyey iyo hadday tahay ikhwaanu safa wuxuu ka soo qaatay iyo hadday tahay marka axaadiista fara badan ee aan asalka lahayn ama daciifka ama mawduuca ee ku soo arooriyey iyo hadday tahay ashyaa bidaca ka mid a oo aan daliil lahayn oo uu soo arooriyey waxyaalaha caynkaasa culammadu waa ku naqdiyaan ha yeeshee ashyaada qaarkood oo uu ku fiicnaa waa jireen hadday tahay fiqiga shaaficiga inuu xoogaa ku fiicnaa xagga marka waxa weeye fiqiga shaaficiga ee taqliidka ku dhisan bimacnaa aanu isagu adilada xagga axaadiista aanu aad u garanaynin taasi waa jirtay laakiin madhab ahaan yacni waa garanayo waa yaqaanay madhabtu markaa sida ay qabto iyo sida laga soo naqliyey kutubana waa kaleeyaho kutub fiqiya oo badan ayuu qoray oo leeyahay xagga raqaa'iqdii ashyaadaasna hadalla fiican oo wanaagsan iyo hadallo ashyaada qaarkood aan daliil lahayn oo uu ku dhex daray labada noocba waa leeyihi marka hadda baabkiisii ayuu ka hadlayaaye wuxuu tilmaamayaa sida oohinta lagu heli karaa waxay tahay qalbigiisu wuxuu ku soo xaadirinayaa murugo murugadiisuu ku helayaa dariiquu murugada ku helaayo ruux wuu inoo tilmaamayaayo wuxuu yidhi wuxuu u fiirsanayaa hanjabaadda iyo goodiga ku sugan qur'aanka wuxuu u fiirsanayaa cuhuudda ku sugan wuxuu u fiirsanayaa dhaaraha ku sugan dabeedna wuxuu eegayaa taqsiirka uu awaamirtiiyo nawaahidii ka gaabiyey ee isagu ku sugan yahay buu eegayaa markaasuu odhanaya maxaad kaga sugantahay kuwa loo goodiyayo sooma tihid kuwa naarta loogu hanjabaya soo kama mid tihid yacni waxa weeye taas ayuu dabeedna isku soo xaadirinaya qalbigiisii taas ayuu u fiirsanaya hadday markaa muruga ku iman weydo iyo oohini oo ay ku soo xaadiri weydo markaana wuxuu ka ooyayaa inuu oohintii waayey iyo murugadii taasuu ka sii ooyay yadan lafteedii baa musiibo ahoo wuxuu idhi waa min acdam almasaa'ib innagu dee inay musiibo tahay uma qabno soo maa ilaa haddii aynuu qabi lahayn inay musiibo tahay dee xaaladdeenna waa beddeli lahaynoo waa iska dooni lahaynoo dhibaato inaynagu dhacday aynu dareemi lahayn wax inuu naga maqan yihiinba dee isuma qabno haddii qofku salaadaha u tukado oo shanta salaadood uu tukado ama jamca ku tukado ama yani markaa fardi ha u tukadeen dee kaannahu inaan waxbaba ka maqnayn ragna habeenkii waxay u soo jeedi jireen dadka uu ilaahay ammaanay cibaaday ku soo jeedi jireen iyo ohin iyagoo geesna ka baqaaya geesna naxariista ilaahay ka rajaynaya tatajaafa junuubuhum can ilmadaajici yadcuuna rabbahum khawfan wa tamaca dhinacyadooda ayaa ka dheeraanaya jiifyadoodii ay jiifsanayeen iyagoo ilaahay baryaaya waxay rabbi baryayaan iyagoo ka baqanaaya cadaabka ilaahay oo rajaynaya naxariista ilaahay culammadu waxay odhan jireen wabki calaa khatii'atik yacnii dembigaaga ka oy ruuxa dembigiisu waa inuu la weynaadaa waxyaalaha oohinta loo waayayo waxaa ka mid a ah inuu dunuubtu inala yar tahay ruux haddii dembi ka dhaco hadduu astakfirullah astakfirullah dhowr goor yidhaahdo wuxuu is leeyahay dee dembigii waa adigii istikfaarka kala yimi dabeedna wuu iska ilaawayaaba dee dadkii hore wanaagsanaa dembiga ma ilaawi jirin dembigooda waa ku warwari jireenoo waa xasuusan jireen oo mar walba waa hor joogi jiray dembigoodaas sheekh culammadii hore ka mida ayaa waxaa laga sheegay waxaan tiriyey dembiyada cimrigayga iga dhacay haddaba noloshiisoo dhan waxa dembi iga dhacaan tiriyey innaga wiiggii waxaynaga dhacaa meenoo tirsan tahay bishii waxaynaga dhacaa maynoo tirsan tahay maalintii waxaynaga dhacaa maynoo tirsan tahay cimrigaygoo dhan dembigii iga dhacaan tiriyey markaasay waxay noqdeen buuhi shan iyo afartan dembi hadda cimrigoo dhan shan iyo afartankii dembi baan mid walba ilaahay dembidhaaf waxaan ka weydiistay boqol kun oo goor hadda shan iyo afartan waxaad ku dhufataa boqol kun dembi kastoo dembiyadaa ka mida boqol kun oo goor baan ilaahay dembidhaaf ka weydiistay haddana maca daalik waxaan ka baqayaa buuhi dembiyadaa in ilaahay igu cadaabo markuu boqol kun oo goor mid walba ilaahay dembidhaaf ka weydiistay iskama ilaawin waxaa laga yaabaa dembiyada badankoodu inay ahaayeen sakaa'ir qaar yaryar oo dunuub waaweyn oo kabaa'ira inaynay ahayn baaba dhici karta marka waxay ku tusinaysaa dunuubtoodu siday ula weyneyd sidayna u ilaawi jirin ayaa laga qaadanaya erayga almasaa'ib saaba yasuubu baa laga keenay asalku wuxuu noqon lahaa almasaawib ayuu noqon lahaa qaacidadii ibdaalka in ya'da ama wowga mafaacil ku sugan hamze loo beddelo markay alif dabadeed dhacdo masaa'ib calaa wasni mafaacil qaacidadu waxay ahayd waa in ya'daa ama wowgaasi aanu asal ahayn ee zaa'id yahay ee hadduu asal yahay lama beddelo waxaa ka duwan sidaas wasniga faacil wasniga faacil iyo wasniga mafaacil waa kala duwan yihiin wasniga faacil asalba ha ahaadee wowga ama ya'daasi waa la beddelayaa alifkaa dabadeed hadday dhacday faacil qaa'il qaala may ahayd asal buu ahaa waa qawala qaawil lama odhan waxa la qaa'il baa'ic bayacay ahayd asal buu ahaa lama odhan baayic ee waxa la baa'ic kaasi waa waajibulibdaal waa wasnu faacil markay tahay in la beddelaa waa waajib sida sarfiga lagu yaqaan sidaas aawadeed culammadu waxay yidhahaan laxni waxa ah wasnigu isagoo faacil uu yahay in waawgii ama ya'dii hamse loo beddeli waayaa alif dabadeed yadoo dhacday alifka faacil ku sugan waa laxni bay yidhahdeen ibnu hishaam alansaari waa ka ku sheegaaya sharxu shuduuri dahabka mar baanu idhi buu yidhi markaa in la yidhahdo baayic waa laxni markaasaa midigu yidhi sheekh sidaad laxniga ku sheegaysaa qur'aankaabay ku sugan tahay markaasaan ku yidhi wa xaggay kaga sugan tahay oo sawta ilaahay yidhi buu yidhi fabaayichunna dee ficil buu keenay sooma faacil wasnigu ma aha taasi waxa weeye ismu faacil baa laga hadlayey isna waxa uu keenay ficil amar ficil amar buu keenay oo midaa dee aan garanayn ayaa saa ugu ictiraa marka turfa ahaan baa sheikhu u soo naqlinaya cala sabiili turfa laakiin wasniga mafaacil ku saabsan haddii waawga ama ya'daasi alifka dabadeed ay dhacdo asalna ay tahay lama beddelo hadday zaa'id tahayna waa la beddelaa min hayri alghaalib waxaa ku yimi haddaba masaa'ib wowgi isagoo asal ah wasniguna mafaacil yahay alifka dabadeedna ay dhacdaan la beddelay oo qaacidadii waa khilaafsan tahay waata alcallaamatu ibnulqayim odhanaayo erayga almasaa'ib qolada ahlu sarfigaa ah, xaggeeda waxaa ka haleelay masaa'ib erayga masaa'ib baa masaa'ibi kaga timi masaa'ibta kaga timi muxuu ujeedaa qaacidadoodii bay ka dhooqaysu u jeedaan yacni waa shaado yuxfad walaa yuqaas faslun wayanbagii an yuratila qiraa'atahu waqad ittafaqa alculamaa'u cala istixbaabi tartiili qaala allahu tacaala waratil ilqur'aana tartiila wayanbagii waxaa habboon baa sheikhu yidhi an yuratila qiraa'atahu inuu qiraa'adiisa tartiiliyo oo kala saarsaaro oo kala caddeeyo oo xuruufta kala bayaamiyo bimacnaa tajwiidiyo oo si mujawad ah u akhriyo waqad ittafaqa alculamaa'u cala istixbaabi tartiil way isku waafaqeen culammadu tartiilka qur'aanka la tartiilinayo oo xuruufta la kala caddaynayo xaraf walba xaqiisa iyo mustaxiqiisa la siinaayo jeclaysiga la jeclaystay oo la fadilay bay culammadu isku waafaqeen qaala allahu tacaala allah wuxuu yidhi warattil ilqur'aana tartiila qur'aanka tartiili oo kala saar oo kala bayaami oo kala caddee tartiilan tartiil tartiili bimacnaa qiraa'ada wanaaji oo si wanaagsan oo tajwiidsan u akhri tartiilka waxaa loo jeedaa xuruuftii in la kala caddeeyo oo ruuxu xarafka u akhrinaayo iyo xuruufta kale ee shabaha ku leh waa inuu kala saaraa masiin buu akhrinayaa masood buu akhrinayaa matha buu akhrinayaa maza buu akhrinayaa madaa buu akhrinayaa madaa buu akhrinayaa madaad buu akhrinayaa madaal buu akhrinayaa madaal buu akhrinayaa xuruftii waa inuu kala bayaamiyo kala caddeeyaa waa in xuruftii ayna isku qasmin waa in markaa meeshii ee daadku markaa ku jiray waa inaanu ruuxu daa akhriyin ama daal akhriyin ama xuruf kale akhriyin xaraf walba waa in makhrajkiisii laga soo saaraa waa in xurufta kale wuxuu kaga soocan yahay la siiyaa oo la kala gartaa bacdu talaba waxaa laga yaabaa inay cuskadaan fatwada culammada qaarkood oo shaykhulislaam ibnu taymiya uu yidhaahdo a-shaykhu alcallaama maxamed ibnu saalix alcuthaymiinna uu ka qaatay ama ku raacay iyo culamo kaloo la mida oo ay odhanayaan tajwiidku waa sunne taasoo kalea laga yaabaa inay ku kadsoomaan talabada qaarkood oo ay yidhaahdaan maxaa la yskaga mashquulinayaa oo loogu dadaalayaa sawtaa culammada qaarkood ay tilmaamayaan aimada ah culammada qaarkood ay tilmaamayaan tajwiidka inuu sunno yaho mustaxab yahay oo ibnu taymiya sheegay ibnu cuthaymiin baa sheegay fawsaan baa sheegay iyo ashyaa la mida ah laga yaabaa inay talabada qaarkood yidhahdaan bacdu ahlicilmi ay leeyihiin waa sunne asalka tajwiidka kuma saabsanaa waxay ku saabsan tahay macno taxsiin ziyaada ah bay ku saabsan tahay laakiin qadarka xuruufta lagu kala soocaayo oo daadka iyo daada iyo taada iyo daalka iyo daalka iyo xuruufta kale ee shabaha isku leh lagu kala saarayo in lala yimaado waa waajib oo xarafkii xaraf kale in lagu beddela ma bannaana xuruufta qaar baa sifaadka ku kala baxaysa oo isku makhraj ah oo in xarafkan la akhriyey in kan la akhriyey waxaa kala soocaya sifada la siiyey xuruufta qaarkood waa kala makhraj marka kama hadlayaan culammadu taas waayo waxay soo gelaysaa laxnigii ayay soo gelaysaa jeliga ahaa waxyaalaha qaarkoodna macaaniday beddelaysaa macno aan loo jeedin bay noqonaysaa bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen masalan ruux hadduu akhriyo waladaalliin ayuu wuxuu akhriyey daa macnihii waa isbeddelay bacdu ahlicilmi oo dee fudaydiyey waa jiraan oo yidhi ruuxa isagu soo saari kari waayo oo isku dayey oo meeshii daadka daa akhriyey lilcudri baa isaga markaa ay uga ansaxaysaa yidhi waa jiraan laakiin ruuxii soo saari karayey ee soo saari waayey ee meeshii daadka da ku beddelay waxay isla ogolyihin culammadu inuu dembaabay qiraa'aduna aynay ka ansaxayn waa isla ogolyihin taas laakiin macduurkii ma loo cudurayaa taas oo kale mise looguma cudurayay ku saabsan tahay ibnu kasiirku tafsiirkiisa wuxuu ku odhanayaa ibnu taymi uu ku raacayaaye markuu suuratu alfaatixa fasiraayo saxiixu waxay tahay yacni qofkii aan keri karaynin daadka inuu soo saaro hadduu da akhriyo inay ka ansaxayso ibnu taymiya ba fii bacdi kutubii ku sheegaayey laakiin culammada qaarkood taa waxay leeyihin ma ansaxayso haddii aanu ruuxu markaa qiraa'adii keeni karayn dee ruuxii loo cudraayey waa halkeeda laakiin in la yidhaahdo hadda markaa keeni kari weydaya halkaagaa iskaga sugnow oo dib ha isugu dayin bes lama odhanayo bay yidhahdeen waayo waladaalliin marka la yidhaahdo kuwii lumay waddadoodii hana raacsinin bay macnuu noqonaysa laakiin haddii la yidhahdo waladaalliin oo daa loo beddelo maxay noqonaysaa kuwii ahaaday ha naga dhigin waa macno kale macnihii maaha calaa kulli xaal yacnii qadarka ku saabsan xuruufta in la kala caddeeyooo la kala saaro oo xaraf walba maqaamkiisii yacni makhrajkiisii laga soo saaro oo la kala bayaamiyo xuruuftii asalka tajwiidkaasi inuu waajib yahay khilaaf kuma jiro laakiin iyadoo xuruuftii la kala caddeeyey sifaadkiisa in loo sii dhammaystiro xuruuftiina ay kala caddahay mid walbana makhrajkiisii laga soo saaray sifaadku xuruufta kale kaga soocmayeyna la siiyey sifaadkiibaa waxaa laga yaabaa adna iyo kamaal inay kala leeyihiin oo sifadii waxaa dhici kartaa inay yada lafteedu maraatib leedahay taa kamaalka iyo taxsiinka ziyaadada ah ku saabsan bay fatwada culammadaasi ku dhacaysaa waa sunniya furuuntana sideedaba fanni walba waxaa loola noqdaa ehelkeeda qaala allahu tacaala fas'al bihi khabiiraa weydii cid khabiir ku ah marka laga hadlaayo fanniga tajwiidka iyo qur'aanka akhrintiisa waa in loo noqdaa culammadii qur'aanka taqaanay ee markaa tajwiidka culammada ku ahayd waa in yada loo raajacaa waa inaan la odhan fuqahada ayaan ka qaadanayaa marka carabiya laga hadlaayo waa inaan fuqahada la weydiin waa in culamaa'ulcarabiya loo noqdaa marka xadiis laga hadlaayo waa inaan marka ahlu tafsiir la weydiin ee culammada muxadisiinta waa in loo noqdaa ama waa inaan fuqaha la weydiin marka fanni walba ehelkeeda mutakhasiska ku abaa loo noqdaa iyaga ayaa la su'aalaa iyaga ayaa laga qaataa marka ahlufannigii waxay tilmaamayaan tajwiidku inuu yahay mid waajib aynu yahay marka waa in la bartaa tajwiidka qur'aanka qiraa'adiisa la sugaa saas iyadaabaa laazima waxaana laga qaadanaya warattil ilqur'aana tartiila aasaarta qaarkood oo saxaabadu ku fasireenna waxay tilmaamayaan in waxa weeye qur'aanka la tajwiidiyo oo xaraf walba xaqiisa iyo mustaxiqiisa la siiyo oo meeshiisa laga soo saaro sifaadkiisana la siiyo dadka qaarkood qiraa'aday akhrinayan waa qiraa'a jajaban oo laga yaabo shadadka inay ka tegayaan ama xarakaadka ay qaldayaan ama xuruufta ay isku qaldayaan soomaalida maxay ku maahmaan siin iyo saad waa la kala soocaa bay is yidhahen sooma waa maahmaah siin iyo saad waa la kala soocaa yaa marka waxa weeye xaraf walba waa in halkiisi laga soo saaro wa habata waxaa ka sugnaaday can ummi salamata ummi salama waxaa ka sugnaaday radia allaahu canha ilaa raalliha ka noqdee magaceeda waxaa la odhan jiray hinda ayaa la odhan jiray waana binti abi umaya annahaa nacatat qiraa'ata nabiyi sala allahu alayh wasalam inay sifaysay qiraa'ada nebiga akhrinta nebigu qur'aanka akhriyay sifaysay sala allahu alayh wasalam qiraa'atan mufasaratan qiraa'o kala saarsaaran inay tahay bay ku sifaysay akhrintii nebigu sala allahu alayh wasalam qur'aanka akhriyey waxay ku sifaysay inay ahayd akhrin iyo qiraa'o mufasaratan la kala caddeeyey oo la kala saaray xarfan xarfan xaraf xaraf loo kala saaray rawahu abu daawuuda watirmidiyu wannasaa'iyu qaala tirmidiyu xadiisun xasanun saxiix waxaa soo wariyey abu daawuud iyo tirmidiiyo nasaa'i baa soo wariyey tirmidina waxau yidhi waa xasano waa saxiix maxaa looga jeedaa tirmidi markuu yidhahdo xasanu saxiix ma almuraadu bihi ha waa garta waa garta waa qawl ha ha baaraka allah fiik yacni waa sida loo sheegay weeye nadmigii markaa alfiyada ayaabuu soo qaatay oo waxa uu tilmaamayaa laba xaal bay ku kala dhacaysaa ma sanad keliya xadiidku lahaa mise laba sanad lahaa hadduu laba sanad leeyahay waxay noqonaysaa xasanun biisnaad saxiixun biisnaadin aakhar bimacnaa xadiiska marka sanad loo eego waa xasan sanad kale marka loo eegana waa saxiix haddii markaa sanad keliya uu leeyahayna waxay noqonaysaa taraddud ayay noqonaysa oo waxay noqonaysaa xasanun aw saxiixun oo awdii baa ka maqan oo waxay ka dhigan tahay xadiisku ama waa xasan ama waa saxiix labada mid buu yahay marka wuxuu isku qabtay ma xasan baa tidhaahdaa mise saxiix baa tidhaahdaa calaa haada waa ka xoog badan yahay kii xasanka qumman ahaa oo loo gartay xasan inuu yahay ka laysku qabtay armuu saxiixiyo aanu xasan ahayn dee wuxuu noqonayaa aqwaa minhu inuu yahay ayuu ku dhacaya marka waxaa laga qaadanayaa xadiiskan qiraa'ada qur'aanka la akhrinayo xuruufta waa in la kala caddeeyaa dhallinyarada qaarkood qur'aanka markay akhrinayaan waa dudubinayaan oo xuruufta ma kala bayaaminayaan oo ma kala saarayaan oo ma kala caddaynayaan saasuu u shubayaa u dudubinayaan haatee qaarkood yidhahdeen jiska waxaanu ku akhrinaa toban daqiiqo cashara daqaa'iq baanu ku akhrinaa bay qaarkood yidhahdeen toban daqiiqo marka lagu akhriyo see xuruufta loo kala saaraya jis iska dhan oo sideed marka waxawe maqra ah see toban daqiiqa loogu akhrinaya macnaheedu waxay tahay saacaddii waxaan akhrinayaa lix jis lix jis baan saacaddii akhrinaya ta noocaasi qiraa'a mufasira maaha qiraa'ada caynkaa qur'aanka loo akhrinayaa armay dembiga u dhowda in lagu dembaabo armay u dhowda xuruuftii madnayd lamadi maayo madku waa xaraf waa laga tegayaa qunnadii lama qunnaynayo qunnadu waa xaraf miimku markuu shadan yahay waa in la hayaasanka laga soo saaraa nuunku markuu shadan yahay waa in la hayaa sanka laga soo saaraa miimka reeban marka bay ka daba dhacdo waa in la yaro qabtaa sanka laga soo saaraa nuunka reeban marka bay ka daba dhacdo waa in markaa miim laga dhigaa oo la yaro qabtaa oo sanka laga soo saaraa xuruufta shadan waa in markaa la adkeeyaa yacni xurufta waa in la kala miyaa la kala caddeeyaa toban daqiiqo marka lagu akhrinayo jiska macnaheedu waxay tahay dee shan saacadood baan qur'aanka ku dhammaynayaa soddonka jisba waa geelin wax ka yar lixda subaxnimo markaan bilaabo koob iyo tobankii waa ka farxasha muxuu akhriyey markaa waa ta marka ay ka digayaan saxaabadii ka digayaan qiraa'at alhaddi waa inoo imanaysa darsigeennaay ku saabsan tahay waa hadramata yidhahdaan culammadu a'immadii qaarkood maxay yidhahdeen sharu lqiraa'ati alhadrama qiraa'o taa dudubinta ah taasaa ugu shar badan sharu lqiraa'ati alhadrama a'immadii horaa laga soo naqliyey marka qiraa'adii nebigu waxay ahayd mid kala bayaansan war hooy ha ku dadaalinuun inaad degdeg isaga riddo qur'aankii waa in la kala saaraa waa in la caddeeya nebigu waa kala saari jiray xuruuftii ayuu markaa kala caddayn jiray waa tajwiidin jiray waa jiidjiidi jiray yacni saa waa in loo akhriyaa wa can mucaawiyata bni qurrata can cabdillaahi bni lmugafali radia allaahu canhu qaala ra'aytu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam cabdullaahi bnu mugafal waxau yidhi waxaan arkay rasuulki ilaahay sala allahu alayh wasalam yowma fatxi makka maalintii maka la furtay ayaan arkay calaa naaqatihi hashiisa xaale uu ku sugan yahay baan arkay yaqra'u xaaluu akhrinaayo ayaan arkay suurata alfatxi suuradda suuratu lfatxi uu akhrinaayo innaa fataxnaa laka fatxan mubiina farajaca fii qiraa'ati waa ku celceliyey nebigu sala allahu aleyh wasalam oo tarjiix buu ku sameeyey akhrintiisa uu qiraa'ada akhrinaayo rawaahu lbukhaariyu wa muslimun waxaa soo wariyey bukhaariyo muslim tarjiica waxaa looga jeedaa waa in marna hoos loo yidhahdaa marna sare loo yidhaahdaa yaa taas ayaa laga tilmaamaya raawigu markuu tilmaamaya wuxu uhi waa inaad tidhahda a yacni waxa weeye waa madayaa yacni waxa weeye marna hoos ayuu markaa u odhanaya marna sare culamada qaarkood waxay yidhahaan tarjiicani ma ahayn mid maqsuud ah ee waxa uu ahaa maadaama uu hal saaran yaho hashu la soconayso meelihiina ay kala dheer yihiin codkii markuu akhrinaayo markay meel godan ku daadegto iyo markay meel sare u soo baxayso codkii sidii wax markaa kala hoosaynaya ayuu noqonaya oo markaa aad mooddo hantaaqadaa ah, inuu kala yaro go'ayo aad mooddo tarjiica markaa taasaa looga jeedaa bay markaa yidhahdeen culammada qaarkoodna waxay idhaahdeen yacni qiraa'ada inuu codka bedbedelaayo oo markaa nashaadkii markaa uu ku samaynayey uu codka bedbedelayo isagu marna hoos u dhigaayo marna sare u qaadayo codkii markaa uu bedbedelayo ruuxuna markuu nashaad badan yahay bedbedelaadda codku waa ka dhici kartaa oo uu faraxsan yahay oo nashaad firinfircooni iyo farax markaa uu ku sugan yahay codkiisii waa ku luuqaynayaa marka taasaa laga tilmaamay wa can ibni cabbaasin radia allaahu canhumaa ibnu cabbaas waxaa laga soo wariyey ilaahay raalliha ka noqday isagiiyo aabbihii bay qaala inuu yidhi lian aqra'a suuratan uratiluhaa inaan akhriyo suurad inaan akhriyo suuraddaasoo uratiluhaa aan tartiilinayo kala saarayo jiidjiidaayo axabbu ilaya min an aqra'a waxaan ka jeclahay inaan akhriyo alqur'aana kullahu qur'aanka dhammaantii inaan akhriyo bigayri tartiil tartiil la'aantii iyo kala saaris iyo jiidjiidid la'aanteed inaan ku akhriyo oo dudubiyo waxaan ka jeclahay inaan tartiiliyo oo aan kala caddeeyo oo jiid jiidaan ka jeclahay waayo tadabburka iyo tawqiirka qur'aanka la weynaynaayo iyo fakaraadda qur'aanka macaanidiisa laga fakeraya qalbiga uu ku dhacaayo qalbiga taabanayo waxa u dhowaansha badan taa qur'aankii la jiidjiidaayo ee la kala bayaaminayo ee la kala caddaynayo ee laga fakeraayo ee sidii hillaac bilig yidhi waa inaan loo marin qur'aanka wa can mujaahidin mujaahid waxaa laga soo wariyey waa mujaahid ibnu jabr waa ardaygii ibnu cabaas weeye yacnii wuxuu ka mid ahaa culammadii tafsiirka culammada ku ahayd ayuu ka mid ahaa caalim bitafsiir weeye waana ardaygii ibnu cabaas wuxuu idhi qur'aanka waxaan ku akhriyay cabdullaahi ibnu cabaas min awalihi ilaa aakhirih min faatixatihi ilaa khaatimati saddex goor baan cabdullaahi ibnu cabaas ku akhriyey anoo aayad walba weydiinaayo maxay ku soo degtay macnaheeduse muxuu yahay qur qur'aanko dhan yaa waa sababta uu yidhi sufyaan athawri idaa jaa'aka atafsiiru can mujaahidin faxasbuk hadduu tafsiir mujaahid kaaga yimaado isagaaba kugu filan mujaahid tafsiirkiisa haddaad hayso tafsiir kale uma baahni idaa jaa'aka atafsiiru can mujaahidin faxasbuk wuxuu ku dhintay isagoo tukanaya oo salaadda ku jiru dhintay yaa ragna iyagoo cibaadadii ku jiray nafbaxeen ragna macaasi iyo dunuub iyo fisqi iyagoo ku jira ayay dhinteen shataana maa baynahumaa waa kala tegayihin waa kala dheegi annahu su'ila can rajulayni in la weydiiyey laba nin qara'a axaduhuma albaqarata wa aala cimraan midkood wuxuu akhriyey suuratu albaqara iyo suuradda aala cimraan ayuu akhriyey walaakharu albaqarata waxdaha ka kalena wuxuu akhriyey suuratu albaqara oo keliyuu akhriyey wa zamanuhumaa wakhtigoodu wa rukuucuhumaa iyo rukuucdoodu wa sujuuduhumaa iyo sujuuddoodu wa juluusuhumaa iyo fadhigoodu sawaa'un waa siman yahay qadarka mid suuratulbaqara iyo suuratu aali cimraan ku dudubiyey oo ku akhriyey ayaa ka kale suuratulbaqara keliya ku akhriyey intuu labadaas suuradood akhrinayay isagu suuraddaa qudhu akhriyey midna waa maxay qiraa'aduu jiidjiiday oo xuruufta kala caddeeyey midna qiraa'adii ayuu ku dhaqsaday oo si degdega u akhriyey marka xagga sujuudda iyo rukuucaha iyo fadhiyada way iska la egyihiin zamanka qiraa'aduna waa isla ekaa laakiin qadarka la akhriyaa kala badnaayo midna labada suuradood oo dhammaystiran suuratulbaqariya suuratu ali cimraan ayuu ku akhriyey qadarkaas midna suuratulbaqara keliya ayuu qadarkaa ku akhriyey isku marna waa rukuuceen rukuucahoodu waa isla ekaa fadhiyadoodu waa isla ekaa ictidaalladoodu waa isla ekaa isku mar bay labadii salaadood ka baxeen isku in bay tukadeen keebaa fadli badan qaala aladii qara'a albaqarata waxdaha afdal war ma maqlaysaa kii suuratulbaqaroo keliya akhriyee tiidtiiday ee xuruufta xaraf walba halkiisii ka soo saaray xuruufta kala caddeeyey ee madadka maday ee kala bayaamiyey kaasaa afdal ah waqad nuhiya can alifraadi fi lisraac waxaa la reebay talaxtaga lagu talax tegaayo dedejinta qiraa'ada la dedejinaayo lagu talax tegaayo baa la nahiyoo la reebay wa yusamma alhadda waxaa lagu magacaabaa alhadda ayaa lagu magacaabaa sida asarka cabdullaahi ba inoogu iman doontaa oo ku xiga hadalkan hadramana waa la yidhaahdaa hadrama wa bidaali lmucjama waatay a'immada qaarkood yidhaahdeen sharu alqiraa'ati alhadrama qiraa'ada waxaa ugu shar badan taa dudubiska ah marka qiraa'ada qur'aanka la akhrinayo ta'aniga fiican atta'ani min allaahi waalcajalatu min ashaytaan marka waa in laysbaraa in qiraa'ada qur'aanka ta'ani lagu akhriyo aafaadka kale ay leedahay waxaa ka mid mida ah, iyadoo tadabburkii uu qofku seegaayo markuu qiraa'ada boobo oo aanu ku tadabburayn u fiirsanaynin uuna ka dheeraynayo macnihii inuu ku daadego waxaa kale oo raacaya qiraa'adaa uu boobaayo hadhow haddii la yidhaahdo qiraa'o tartiila oo deggan akhri ruuxii waa ka gedmanaysaa waana gelayaa inuu xuuftaa ku akhriyo mooyaane haddii la yidhahdo qiraa'ad deggan akhri waa ka kala baxsanaysa marka ruuxu inuu isbaro qiraa'ada deggan aad iyo aad buu ugu baahan yahay fadligiina waa ku jira tadabburkii waa lagu helayaa qur'aanka tawqiirkiisii baa ku jira siduu shiikuba inoo sheegi doono qiraa'ada deggan markuu akhrinayana dee hadhow kama gelayo waa la qabsanaya haddii kale wuxuu qur'aanka ku akhrin karayaa keliya inuu dudubiyo hadduu laakiin is yidhaahdo si deggan u akhri waa ka kala baxsanaya marka waa in laysbaraa oo qiraa'adaa deggan lagu akhriya wa habata can cabdullahi bn mascuud waxaa ka sugnaaday cabdullahi bn mascuud radia allaahu canhu anna rajula qaala lahu inuu nin ku yidhi inii aqra'u lmufasala fii rakcatin waaxida mufasalka waxaan ku akhriyaa xisbiga mufasalka ragcad keliyaan ku akhriyaa faqaala cabdullaahi cabdullahi ibn mascuud waxau yidhi haddan ka haddi shicri waxaad ku akhridaa dudubin la mida dudubintii gabayga miyaad ku akhridaa ina aqwaaman yaqra'uuna alqur'aana laa yujaawisu taraqiyahum yacnii dad baa waxay akhrinayaan qur'aanka laa yujaawisu taraqiyahum xaalaanu qur'aanku ka gudbayn oo dhaafayn kalxamahooda aanu dhaafayn oo carrabkay ka daldalayaan laakiin hoos uma daadegsana oo qalbigooda kuma daadegaayo walaakin idaa waqaca fi lqalbi farasakha fiihi nafac cabdullahi bn mascuud waxau yidhi ha yeeshee hadduu qur'aanku qalbiga ku dhaco oo qalbiga ku raasukhoo ku sugnaado nafaca waa anfacaya waxbuu tarayaa rawahu lbukhaariyu wa muslimun xadiiska bukhaari iyo muslim baa soo wariyey wa hada lafdu muslimin fii ixdaa riwaayati kanna waa lafdiga muslim riwaayaadkiisa qaarkood lafdigaas ayaa ku sugnaa oo sidaas ayuu u sheegay hadallo kale waa laga soo naqliyey cabdullahi bn mascuud inuu yidhi laa yakun hammukum aakhira suura war hamiduunnu yaanu noqonin suuradda aakhirkeeda oo goormaad dhammayn doontaa ee waxa weeye qiraa'ada dejiya oo si deggan u akhriya laakiin goormaad dhammaynaysa iyo deg deg u dhammee waa in markaa niyadaadu aynay noqon kuwan uu sheegay cabdullahi bn mascuud in qur'aanka ay akhrinayaan oo kalxamaha aanu u dhaafayn yacni nebiga sala allahu alayh wasalam baa sheegay waana khawaarijtii weeye nebiguna wuxuu u sheegay sala allahu alayh wasalam dhaleecayn uu dhaleecaynaayo ayuu u sheegay yaqra'uuna alqur'aana laa yujaawizu xanaajira qur'aankay akhrinayaan baa nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam qur'aankuna dhuumaha u dhaafi maayo dhuumaha iyo kalxamuhuna waa isu dhow marka axaadiistuu nebigu kaga warramayey sala allahu alayh wasalam khawaarijta ayuu ku sheegay inaanu qur'aanku qalbiga ugu daadegin oo afka una ay ka daldalayaan oo ka akhrinayaan saas ayuu nebigu sala allahu alayh wasalam sheegay mufasalka waxaa la yidhaahdaa qur'aanka marka toddoba subuc loo qaybiyo ayaa subaxa ugu hooseeya waxaa la yidhaahdaa lmufasal baa la yidhahdaa yacnii mufasal ayaa lagu itlaaqaa toddobada subcuna waa innagii habeenkii dhoweed sheegnay bikrun cuquudun yuunusun subxaana waashucara alyaqdiinu qaafun baana marka subaca mufasalka la yidhaahdaa wuxuu ka bilaabmaa xujuraat buu ka bilaabmaa culamada qaarna waxay anqaaf buu ka bilaabmaa culamada qaarkoodna waxay anqaaf buu ka bilaabmaa bacdu yidhi muxamed buu ka bilaabmaa waa jiraa laakiin qowlkaasi waa iska daciif labada qowlee kale ayaa muctabar ah mufasal waxaa loo yidhi fasliyada badan ee ku sugan daraaddeed baa loo yidhi oo suurado badan buu ka kooban yahay maadaama suurado badan uu ka kooban yahay suuradihii waxaa lagu kala soocayaa yacni bisim oo bismi illaahi araxmaan araxiim baa suwarkii lagu kala faslinayaa fasligaa badan ee ku sugan daraaddeed baa mufasal loogu magacaabay bacdu ahlicilmi oo yidhi mufasal waxaa loogu magacaabay mansuukha ayaa ku yar sidaa yidhi waa jiraan laakiin qowlka qawigii waa kaa hore qaala alculamaa'u culammadu waxay yidhaahdeen altartiilu mustaxabun litadabburi waligayri tartiilka qur'aanka la tartiiliyo si deggan loo akhriyaa oo xuruufta la kala caddeeyo o la kala saarsaaraa mustaxabun litadabburi waligayri waxaa loo jeclaystaa oo loo sunneeyaa tadabburka qur'aanka lagu tadabburaayo oo loo fiirsanayo macaanidiis waligayrihi iyo tadabburka waxaan ahaynba waa loo jeclaystaa bimacnaa hadduu ruuxu ku tadabburaayo oo qur'aanka macaanidiisa garanaayo iyo haddaanu garanayn mar layba inuu tartiil ku akhriyaa waxay tahay tafadiga badan qaaluu walihaada yustaxabu tartiilu lilcajamiyi aladii laa yafhamu macnaah culammadu waxay yidhaahdeen sidaas daraaddeed waa la jeclaystaa adtartiilu qur'aanka in la tartiiliyo oo si deggan loo akhriyo xuruufta la kala saaro la kala bayaamiyo xarfan xarfan loo kala caddeeyo lilcajamiyi kii cajamiga ahay aan carabiga ahayn alladii kaasoo laa yafhamu macnaahu qur'aanka aan macnihiis iyo tafsiirkiisa fahmaynin isaga laftiisu tartiilkaa inuu ku akhriyo ayaa afdal ah lianna dalika aqrabu ila altawqiiri waalixtiraam waayo tartiilkaa inuu ku akhriyo ou qiraa'ada sidaa u kala saarsaaro u kala caddeeyo ou xaraf walba gaarkiisa u caddeeyo aqrabu ila altawqiiri yada ayaa u dhowaansho badan ee weynaynta qur'aanka la weynaynayo waalixtiraami iyo qadarinta qur'aanka la ixtiraamayo la qadarinayo wa ashaddu ta'siiran yadaa u daraansha bada xagga saamaynta filqalbi qalbiga uu saamaynayo calaa kulli xaal wuxuu sheekhu inoo tilmaamayaa mar leyba inuu tartiilku fiican yahay marka qiraa'ada in la dejiyo oo si deggan loo akhriyo waa in aad loogu dadaalaa tan la qurqurinaayo aad ha laysaga jiro axaadiista qaarkoodna waxaa ku soo aroortay in nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam sayakuunu fii ummatii qowmun yashrabuuna alqur'aana shurba waxaa ummaddayda ka mid noqon doona qaar qur'aanka cabbaya cabbis cabbista waxaa looga jeedaa dudubinta ay dudubinayaan taasna waxaa loo sheegayaa cala sabiil madxi ma aha waa cala sabiili dammi baa loo jeedaa waa dhaleecayn lagu dhaleecayna waayo hadday markaa cala sabiil madxi hadday tahay saxaabada nebiga sala allahu alayh wasalam baa u xaqnimo badnaan lahaa ta kale nebiga sala allahu alayh wasalam baa u xaqnimo badnaan lahaa nebiguna sala allahu alayh wasalam iyadoo qur'aanka isaga lagu soo rogay haddana markaa sidaa qurqurintaa uma akhrin jirin marka waxay ku tusinaysaa in si laga fiican yahay ay tahay ayaa xadiiska laftiisana laga qaadanaya xadiiskaana sheekh albaani waa quweynayaa oo silsilati axaadiisi saxiixa ayuu ku quweynaya faslun wa yustaxabu idaa mara biaayati raxmatin an yas'ala allaha tacaala min fadlih waxaa la jeclaystaa oo la sunneeyaa idaa mara biaayati raxmatin hadduu soo maro aayada naxariis ah oo naxariis sheegaysa an yas'ala allaha tacaala min fadlih inuu ilaahay weydiisto fadligiis iyo gelladdiis iyo nicmadiisa wax ka mid ah inuu ilaahay ka baryo waa la sunneeyaa wa idaa marra biaayati cadaabin markuu soo maro aayada cadaab sheegaysana an yastaciida min alshari aw min alcadaab waxaa la sunneeyaa inuu ilaahay ka magan galo sharka ama ka magan galo cadaabka wa yaquula uu yidhaahdo allaahumma innii as'aluka alcaafiya ilaahow waxaan ku weydiisanayaa caafimaad iyo badbaado aw as'aluka alcaafiyata min kulli makruuh ama uu yidhaahdo waxaan ku weydiisanayaa badbaadista aan ka badbaado oo aan ka nabadgalo wax kasta oo la nacaayo ama la karaahiyaysanayo aw naxwa daalika ama hadallada hadallo la mida oo duca ah ayuu odhanayaa wa idaa marra biaayati tanziihin lilaahi subxaanahu wa tacaala nazaha markuu soo maro aayad tasbiix sheegaysa ilaahay la nasahayo oo xumaan laga nasahayo subxaanahu wa tacaala ilaahay isagaa xumaan ka nasahan oo ka dheer xumaan wa tacaala ka korreeye eh nasaha ilaahay waa nasahayaa oo xumaanta ayuu ka dheeraynayaa bimacnaa ku ammaanaya inuu xumaan ka dheeri yahay oo aanu shaqo ku lahayn qaala wuxuu odhanayaa subxaanahu wa tacaala ilaahay isagaa xumaan ka nasahan oo xumaan ka dheer oo aan xumaan shaqo ku lahayn wa tacaala isaga ayaa ka korreeya xumaanta aw ama wuxuu odhanayaa tabaaraka wa tacaalaa ilaahay baa khayrkiis iyo barakadiisu farabatay wa tacaalaa ilaahay isaga ayaa korreeya aw ama wuxuu odhanayaa jallat cadamatu rabbina waxa weynaatay rabbigeen weynidiisa ayaa weynaatay oo rabbigeen weynidiisu aad iyo aad bay u weyn tahay sidaasuu ilaahay ku ammaanaya faqad saxa can xudayfata bni alyamaani waxaa ka asaxay xudayfata bna alyamaan xudayfe maxaa la odhan jiray alyamaan waa eh, nisba ah magicii ma aha yaa sheegaya magicii ha maxaa loodhan jiray ha xusayl ama ama xisli sax waa saas wey eh, xudayfe aabbihii waxaa la odhan jiray xusayl waa siin waa ismi musaqar xusayl ama xislun labada markaa mid walba magaciisa waa loo soo naqliyey alyamaan waa nisbo oo waa mid yaman loo nisbeeyaa loo jeedaa oo waalidkii ayaa waagii hore intuu dakana galay oo adigu tolkiiya halkaa ka galay ayuu markaa cararay oo xaggaa iyo yeman qabtay markaasaa yamaani layidhi oo yamaan saasaa loogu itlaaqay waa nisbo waa nisba ilaa yaman marka isaga iyo aabbihiiba waxay ahaayeen laba saxaabi bay ahaayeen oo saabiqiintii ka mid a radia allaahu canhuma labadoodaba ilaaha raalliha ah ka noqdo xudayfa iyo yamaanba labadooduba saabiqiintii ayay ka mid ahaayeen waxay ku sigteen ghaswatu beder inay ka qayb galaan bay ku sigteen waa xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey oo la weydiiyey xudayfatu bnulyamaan maxaa ghaswadii beder aad uga qayb geli weyday maxaa kuu diiday inaad ka qayb gasho wuxuu yidhi xudayfa wax kale iima diidin inaan ka qayb galo ee anigiiyo aabbahay xusayl baa isa soo raacnay buuhi wakhtigii beder dhici doonto dabeedna xaggaa iyo nebiga sala allahu alayh wasalam baanu ku soconnay gaaladii quraysheed baana qabtay waana markii dagaalka beder dhici doono markayna qabteen ayay waxay nagu yidhaahdeen waxaa ku socotaan muxamedoo dagaalkan inaad la soo gaashaan qabataan baad doonaysaan waxaannu ku nidhi maya saa uma soconnee madiinaannu ku soconnaa ballan iyo cahdi bay naga qaadeen in waxa weeye dagaalkan aanaan soo gelin ee madiine aanu qabanno ballankii markay naga qaadeen oo na sii daayeen bay nebigii iyo saxaabadii u tageen qisadii bay u sheegeen qisadii markii u sheegeen ayaa nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam insarifa nafii lahum bicahdihim wanastaciinu allaha calayhim ordoo iska laabta oo iska tago madiine qabta hadda ciidan waa u baahan yihiin oo tiradu waa yar tahay tirada gaaladuna waa fara badantao waa saddex jibbaar ninkiiba saddex nin baa ku aadan oo ku beegan saddex jeer bay gaaladu ku lamanlaabmaysaa nebiga sala allahu alayh wasallam iyo saxaabadiisa oo tir ahaan saasay gaaladii u badan yihin haddana ballanka siduu nebigu u ilaalinayey cidda ka qaadaysaa ballankaa waa gaaladii nebiga la dagaalamaysay xarbiyiinta ahaa laakiin maadaamay ku sii daayeen shardigaah inay sidaa ku tagaan ballan loo oofinaya inay tuu nebigu tilmaamaya insarifaa iska taga oo iska laabto madiine qabta nafii lahum bicahdihim ballankooda waa u oofinaynaa wa nastaciinu allaaha calayhim ilaahayna waa u kaalmaysanaynaa dagaalka lala dagaalamaayo sidii bay ku tageen xudayfa iyo aabbihi oo madiine ku qabteen dagaalkiina sidiibuu ku dhacay waa qisa cajiiba ah. xadiisku waa saxiix oo muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey qaala sallaytu maca annabiyi sala allahu alayh wasalama daata leyla xudayfata bna alyamaan waxau yidhi nebiga sala allahu alayh wasalam la jirkiisaan la tukaday daata leylatin yacni wakhti habeen u saaxiiba bimacnaa habeen habeennada ka midaa loo jeedaa faftataxa albaqara wuxuu furfurtay nebigu sala allahu alayh wasalam suuradda suuratu albaqara faqultu yarkacu cinda almi'a faatixadii markuu akhriyey dabadeed ayuu suuratulbaqara bilowday markaasaan waxaan is idhi buu yidhi yacnii niyaddiisu iska odhanaya afka kama odhan waayo salaadda in lagu hadloo yacni de mid bannaan maaha salaadda in lagu hadlaa ma bannaano markaa faqultu ay fii nafsii baa loo jeedaa yarkacu cinda almi'a ilaa boqol aayadood markuu akhriyo ayuu rukuucayaa baan is idhi suma madaa dabeedna waa socdo waa dhaafay faqultu yusallii biha fii rakca waxaan is idhiyo niyadda iska idhi waa ku tukanayaa fii rakcatin yacni salaadda ayuu ku tukanayaa yacni waxaa ku sugan lafdiga rakcad baa ku sugan waxayse culammadu ku fasireen in loo jeedo alsalaatu bikamaaliha salaadoo dhan in laga tilmaamayo ragcadda ee eh, hal ragcad aan looga jeedina laba ragcadood inuu ku tukanaayo laga tilmaamayo saaxibu mashaariqi alanwaar waxau odhanayaa nusakha muslim oo dhan waxa ku sugan yusallii biha fii rakca sawaabkuna wuxuu yahay yusallii biha fii rakcatayn sidaasaa sawaabku yahay yacani laba ragcadood buu ku tukanaya shuraaxda kale qudhoodu waxay tilmaameen muraadka looga jeedaa inay tahay fii rakca asalaatu bikamaaliha nawowi baa ku sheegaya sharxa muslimka saaxibu nayl awtaar sidaas ayuu soo naqlinaya isagoo nawowiya ka soo naqlinaya isagoo nawowi ka soo naqlinaya siyuutina sharxa muslimka wuxuu ka soo naqlinayaa isaguna nawowi macnaha nawowi sheegay buu isaguna tilmaamaya uma nisbaynayo laakiin saaxibu nayl awtaar baa u nisbaynaya oo ka soo naqlinaya culamo badan baa saa ku fasiray waxayna yidhaahdeen lagama maarmaan waxa in saa lagu awilo fii rakaca in looga jeedo alsalaatu bikamaaliha si ay u waafaqdo qadarka ka dambeeyo faqultu yarkacu biha oo haddii ragcad lagu fasiro in ragcadnimadii looga jeedo dee yarkacu biha waxay noqonaysaa waa ku rukuucaya ragcad buu ku tukanayaa marka si ay isu waafaqdo ayna isaga hor imanin waa inta hore looga jeedaa salaadoo dhan oo labada ragcadood ah ayuu ku tukanaya oo u kala qaybinaya ta looga jeedo hal ragcad ayuu ku tukanaya faqultu yusallii biha waxaan markaa is idhiyo niyadda iska idhi yusallii biha waa ku tukanayaa fii ragcatin ay fii ragcatayn ama asalaati bikamaaliha salaadoo dhan labada ragcadoodba waa ku tukanaya oo u kala qaybinayaa baan is idhi buui famadaa waa socday faqultu waxaan is idhiyo niyadda iska idhi yarkacu biha waa ku rukuucayaa oo markuu dhammeeyo ayuu rukuucayaa suma iftataxa annisaa waa dhammeeyey haddana waa dhaafayoo suuratu nisaa buu bilowday fa qara'ahaa suuratu nisaa oo dhan buu akhriyey suma iftataxa aala cimraana dabeedna wuxuu furfurtay oo bilowday suuratu aali cimraan suuradda aali cimraan ayuu bilowday fa qara'ahaa suuradda aali cimraan oo dhammaystiranna waa akhriyey yaqra'u mutarasilan u ma dudubinayn oo qiraa'o oo dudubinaayo sidaa isaga shubaayo yacni markaa ma dudubinayo ee wuxuu akhrinayay mutarasilan si deggan isagoo u akhrinaya idaa mara biaayatii fiiha tasbiixun sabbaxa markuu soo maro aayad ay ku sugan tahay tasbiix waa tasbiixsanayey wa idaa marra biaayati su'aalin sa'ala markuu soo maro aayad su'aal ah oo wax ilaahay laga baryo sheegaysa ama janno ka warramaysa sa'ala ilaahay buu weydiisanaayey khayrkaas iyo jannadaas wa mara bitacawudin wax ilaahay laga magan galo hadduu soo marana tacawada ilaahay ayuu magan gelaay ilaahay inuu ka magan geliyo ayuu ilaahay ka baryaayey naarta iyo hadduu soo maro yacni markaa ilaahay ayuu ka magan gelayey oo acuudu billaahi min annaar saasoo kale inuu yidhahdo rawaahu muslimun fii saxiixih xadiiska waxaa soo wariyey muslim kitaabkiisa saxiixaa baanu ku soo wariyey wa kaanat suuratu nnisaa'i fii daalika alwaqti muqadamatan calaa aali cimraana waxay ahaan jirtay suuradda suuratu nnisaa fii daalika alwaqti wakhtigaasi gudaheeda muqadamatan mid laga hormariyo calaa aali cimraana aali cimraan mid laga hormariyo ayay ahaan jirtay waa sida uu sheikhu hadda markaa uu u qabo ama uu tilmaamay wuxuu sheikhu halkan kaga hadlayaa qur'aanka marka la akhrinayo aayad naxariis sheegaysa haddii lasoo maro in ilaahay naxariista laga baryo oo fadligiisa iyo naxariistiisa la weydiisto aayad cadaab sheegaysa marka lasoo marona in ilaahay cadaabka laga magan galo marka taasina waxay ka mid tahay waxyaalaha wanaagsan ayay ka mid tahay oo inay sunno tahay waxaa laga qaadanayaa xadiiskan ayaa laga qaadanaya farqina ma kale laha marka salaadda lagu jiro iyo markaan lagu jirin sheekhuna waa sii caddaynayaa sidaas inayna farqi kale lahayn masaladan uu sheikhu tilmaamay ku saabsan suuratu annisaa baa ka horrayn jirtay waagaa hore suuradda aali cimraan musallam ma aho culammadu islama oggola waa jirtaa saxaabada qaarkood musxafkooda inay sidaa u kala horreeyeen oo musxafka cabdullaahi ibnu mascuud inuu ahaa baan u malaynayaa waxaa isaga ugu qorrayd suuratulbaqara in suuratu nisaa ku xigto suuratu aali cimraanna ay ku sii xigto nisaa oo ay ka dambayso saxaabada qaar bay sidaa ugu qornayd laakiin jamaahiirta saxaabada sida kale ayaa u qornayd oo in suuratu suuratulbaqara suuratu ali cimraan ay ku xigto waxaynay ka qaataan culammada qaarkood tartiibta suwarka in la raacaa inaynay waajib ahayn ay dhici karto laba suuradood xagga qiraa'ada in la kala hormariyo bay ahlucilmiga qaarkood ka daliishadeen maadaama nebigu sala allahu alayh wasalam markuu suuratulbaqara akhriyey inuu ku xigsiiyey qiraa'ada suuratu nisaa dabeedna suuratu aali cimraan ku soo noqday marka ahlucilmiga qaarkood waxay ka deliishadeen tartiibta suwarka sida ay u kala horreeyaan in loo kala hor akhriyaa inaynay waajib ahayn oo ay bannaan tahay in tii xagga qiraa'ada dembaysay la hormariyo oo ta kalena la dibdhigo ayay culammada qaar ka deliishadeen oo kala baxeen qaala asxaabunaa raximahum allah asxaabtayada shaaficiya waxay yidhaahdeen ayuu sheekhu yidhi nawowi ilaahay ha u naxariistee culammada marka wax laga soo naqliyo waxa markaa fiican in loo duceeyo waataa culammada qaarkood laga sheegay inay markaa yidhaahdeen a'immadii hore yacni tadkuruunana walaa tataraxamuuna calayna jafaa baa nagu samayseen yacnii ardaydoodii iyagoo la hadlaya tadkuruunana waana sheegaysaan oo waxaa odhanaysaan hebel waxaan ka maqlay ama hebel wuxuu ii sheegay ama hebel waxaan weydiiyey haddana idinkoona sheegaaya walaa tataraxamuuna calaynaa naxariis ilaahay nooga baryi maysaan oo nooma ducaynaysaan bimacnaa ixsaanka aad naga qaadateen waxa markaa uu keensanaayey min qabiili shukri inaa waxa weeye ilaahay naxariis nooga baridaan oo naxariis noogu ducaysaan saas yadaa waata a'immada qaarkooda a'immadii salafka ah laga soo naqliyey saas aawadeed culammada marka la soo qaado in loo duceeyo ayaa markaa sunno ah qofka u ducaynayana fadli baa ugu jira oo waatuu nabigu yidhi sala allahu alayh wasalam yacnii ruuxa u duceeya walaalkii oo ka maqan malak baa yidhaahda aamiin ilaahay oo ducada aqbal walaka bimislin ruuxii u ducaynayana wuxuu yidhaahdaa adiguna intaasoo kale ayaad leedahay yacani taasoo kalead helaysaa naxariis haddaad ugu ducayso yacni walaka bimislin baa kuu sugnaato malagu ku odhanaya yacni intaa in laeg baadaadna leedahay saas aawadeed waxaa laga soo naqliyaa bacdu salaf waxa wanaagsan ay doonayaan inay ku ducaystaan walaalahooda mu'miniinta ee ka maqan ama ha noolaadaan ama ha dhintaane ayay ugu ducayn jireen si ay u helaan walaka bimislin ay u helaan qaala asxaabuna raximahum allah wayustaxabbu hada asu'aalu walisticaadatu waltasbiixu likulli qaari waxaa loo jeclaystaa oo loo sunneeyaa su'aashaas iyo magangalkaas ilaahay magangalka la weydiisanaayo iyo tasbiixda ilaahay loo tasbiixsanayo xumaan laga nasahayo o lagu ammaanayo inuu xumaan ka dheer yahay waxaa loo sunneeyaa likulli qaari mid kastoo qur'aanka akhrinaya sawaa'un kaana fi salaati aw khaarijan minha waxa isku mid a yacni inuu ahaado mid salaad ku sugan iyo inuu ahaado mid salaaddii ka baxsan farqi ma kale leh yacni labada mid walba waa loo sunneeyaa waxay ka dhigan tahay sawaa'un akaana fi salaati aw kaana khaarijan minha saasay ka dhigantah marka waxay noqonaysaa yacni khabar muqadamay noqonaysaa sawaa'un ay mustawin hadda waxa weeye way xadfan tahay hamsadii waa xadfan tahay waxay noqonaysaa awdanna waa tii am la macna ahayd ayaa marka ay tahay macna tacyiin ayaa la doonayaa marka in laga qaato marka waxa ay noqonaysaa sugnaanshaha uu salaad ku sugnaado ama aanu ku sugnaan isku mid weeye oo farqi ma kala leh qaaluu wayustaxabbu dalika fi asalaati lilimaami waalma'muumi waalmunfarid waxaa loo jeclaystaa loo sunneeyaa salaadda gudaheeda lilimaami imaamka ayaa loo sunneeyaa waalma'muumi ka imaamka ku xidhan ee ku dayanaya ayaa loo sunneeyaa waalmunfaridi iyo kii keligii tukanayey ayaa loo sunneeyaa mid walba li'annahu ducaa'un maxaa loogu sunnaynayaa intaba nebigu sala allahu alayh wasalam isagoo imaam ah salaad sunna ana tukanaaya ayuu ducada la yimid marka salaaddii faralka ahayd iyo salaaddii sunnaha ahayd mid walba miyaa lagula iman karaa markuu imaam yahay iyo markuu ma'muum yahay iyo markuu keligii tukanayo mar walba miyaa lala iman karaa markaannu salaad ku jirinna miyaa lala iman karaa jawaabtu waxay tahay haa ishkaalkuna wuxuu ku iman karaayo keliya salaadda gudaheeda ee wakhtiga aanu salaadda ku sugnayn iyadu ishkaalba ma leh hadday salaadda gudaheedii ku bannaanaatay wakhtigaannu salaad ku sugnaynna ducadaasi calaa sabiili alawlaa ayay ku bannaantay salaaddii haddii ay u bannaanaatay tii sunnahayd ku bannaanaatayna ta faralkaana waa ku bannaan tahay oo waxay yidhahdaan culammadu salaadda sunnadaa wixii ku bannaanaadaa salaadda faralkaana waa ku bannaan yahay wixii deliil ka reeba mooyaane deliil diidayaa maadaama aanu jirin wuxuu noqonayaa in salaadda faralkaa lafteeda lagula iman karo imaamkii mar hadduu la yimi nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi salluu kamaa ra'aytumuunii usallii yacnii u tukada sidaa ii aragteen oo kale mid u tukanaaya qaabkaan u tukanayoo kale u tukada marka dadka kalena inay ku daydaan oo shayga uu la yimaado ee aanu odhan idinku ha la imanina ilama mid tihdine aanu sidaa odhan inay dadka kalena la imanayaan ayaa laga qaadanayaa li'annahu ducaa'un waa tacliil tacliil weeye waxaa loogu sunnaynayaa intaba imaamkiiyo ma'muumkiiyo munfaridka liannahu ducaa'un waa duco fastawow fiihi way ku sinmeen yacnii ducadaas oo farqi kuma kala lahaa kata'miini caqiba alfaatixa waxay ahaatay oo kale waa sida aamiinsiga la aamiinsanaayo aamiin la odhanaayo caqiba alfaatixa faatixadu markay dhammaato faatixada dabadeeda yacnii suuratu alfaatixa marka la dhammeeyo waxaa sunno ah imaamka iyo ma'muumka mid waliba inuu yidhaahdo aamiin saas yadaabaa sunnaa laba siiqo ayaana mid walba loo odhan karaa in la yidhaahdo amiin yacni waxa weeye la hamsada aan la medin ee la gaabiyo oo la yidhahdo amiin iyo in la yaro jiido qadar alif oo la yidhahdo aamiin aamiin yacni saa la yidhahdo medka markaa intaa in laga dheereeyo ma aha oo la yska jiido aada aad loo jeedo ta noocaas iyadu waa khalad sax maaha taamiintuna waxay ka mid tahay waxyaalaha ummaddan la siiyey ka mid tahay waatuu nabigu yidhi sala allahu aleyh wasalam maa xasadatkum alyahuudu calaa shayin maa xasadatkum cala alsalaami waalta'miin yuhuuddu laba shay siday idinka xaasiday waxay idinka xaasiday ma jirto laba shay siday idinka xaasideen labadaa shay waa maxay waa salaamta ay sii salaamaysan assalaamu calaykum waa salaam duca ah oo laysu ducaynaayo taas waa idinka xaasideen oo waxay jeclaysteen iyagu inay helaan oo idinku aaweydaan ayay jeclaysteen ta labaad idinka xaasideenna waxay tahay waa aamiinta aamiin la yidhaahdo taana waa idinka xaasideen baa nebigu yidhi sala allahu calayhi wasallam shiicadu aamiinta ma isticmaalaan waxay leeyihiin aamiin in la isticmaalo ma aha waayo dee qur-aanka kama mid aha aamiin jawaabtu waxay tahay qur'aanka yayna ka mid ahaanee sunnada nebiga sala allahu alayh wasalam baa caddaysay axaadiis fara badan baana ku soo aroortay markaa nebiguna sala allahu alayh wasalam aamiintaa waa yidhi waana sunneeyey saxaabadii nebiguna sala allahu alayh wasalam aamiinta waa odhan jirtay waxaanuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam sida axaadiista saxiixa ku sugan man waafaqa ta'miinuhu ta'miina almalaa'ika gufira lahu maa taqaddama min dembih kii aamiinsigiisu u waafaqo amiinta malaa'igta u waafaqo waxaa loo dhaafaa dembiyadiisii hormaray ayaa loo dhaafaa baa nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam goorta aamiinta la odhanayaana waa marka faatixada la dhammeeyo dadka qaarkood iyadoo wala waladaalliinba aan la dhammayn oo weli imaamku uu wado waladaalliintii bay aamiintii la horranayaan laakiin waa in la sugaa intuu dhammaynayo waladaalliin oo markaa dabadeed markaa la yidhaahdo aamiin yacnii sida sunnadii waa saas bacdu ahlicilmi oo yidhi waa jiraan imaamku markuu aamiin yidhaahdo dabadeed waa in markaa dabadeed aamiin la yidhaahdaa oo waxay deliishadeen xadiiska sheegaaya idaa ammana alimaamu fa faamminuu imaamku markuu aammiinsado bimacnaa doono inuu aamin yidhaahdo fa amminuu ta'miinsada waxayna u fasireen idaada ficilka la geliyey ammana la geliyey in looga jeedo markuu aamiintii ka faaruqoo dhammeeyo sidaasay ku xambaareen waana qowlka waagii hore uu maray sheekh albaani laftiisu fii bacdi ashritatih laakiin akhiiran wuxuu u soo noqday sida culammada badankoodu ay maraan oo in imaamku marka waa min odhanaayo in lala odhanaayo saas yadaabuu u soo noqday kutubihiisa qaarkood baanu ku sheegay waxaana filayaa saxiixu targhiibka tacliiqa uu ku leeyahay inay ka mid ahayd meelaha uu ku tilmaamay marka idaa ammana alimaamu waxaa looga jeedaa ay ida araada an yu'ammina alimaamu faamminuu marka waxay noqonaysaa aamiinta imaamka iyo ta ma'muumku inay mar wada dhacayso ee ma aha ta imaamka iyo ta ma'muumku laba xilli inay kala dhacayso oo haddii la laba xilli ay kala dhacaysaa waxaa ka dhalanaysaa in waxa weeye labada mid la seejinaayo taamiintii malaa'igta inuu waafaqo yacni waxaana u dhowaansho badan labaduba inay waafaqaan in lala rabo midna inuu waafaqo midna inuu khilaafo aan lala rabin yacni saas iyada ah ayay markaa u dhowdahay marka waxaa lagu fasirayaa yacni wakhtiga uu imaamku odhanaayo in lala odhanaayo ayaa lagu fasiraya wallahu aclam wa hada aladii dakarnaahu min istixbaabi asu'aali walisticaadati kaas aynu sheegnay oo ah baryada ilaahay naxariistiiyo fadliga la weydiisanayo iyo magangalka ilaahay cadaabka laga magangelayo in la jeclaystay oo la sunneeyey marka aayad nooca ku saabsan oo ama raxmad ku saabsan ama cadaab ku saabsan la soo maro in la sunnaynaayo ducadaas huwa madhabu shaaficiyi wa jamaahiiri alculamaa'i raximahum allah waa madhabta imaamu shaafici waana madhabta culammada badankoodu ay ku tageen oo jamaahiirtu ay qabto jamaahiir alculamaa waxaa loo jeeda agsarkooda iyo badankooda raximahum ullah wa qaala abuu xaniifata raximahu ullah abuu xaniifa isagu wuxuu idhi ilaahay ha u naxariistee laa yustaxabbu daalik taa lama jeclaysanayo lama sunnaynaayo salaadda markuu ku jiro ruuxu inuu ilaahay baryo markuu aayad raxmadeed soo maro naxariista ilaahay weyddiisto markuu aayad cadaaba soo marana inuu ilaahay cadaabka ka magan galo mid la sunnaynayo ma aha ayuu abuu xaniifa yidhi bal yukrahu fi asalaati waa la karaahiyaysanayaa arrinkaas salaadda gudaheedoo karaahiyay ku tahay in lala yimaado ee waa inuu imaamka dhagaystaa oo aanu hadal kala gelin laa duca walaa kayrkeed waasawaabu qowlu ljamaahiiri sida saxane sawaabkii wuxuu yahay sida culammada badankoodu yidhaahdeen waxaana u daliila limaa qaddamnaahu kaynu soo hormarinay oo xadiiskii ah xudayfa ayaa u daliil ah kaas ayaa u daliiloo laga qaadanaya sidaa uu sheikhu u nisbeeyey abuu xaniife u nisbeeyey ayaa kutubta xanafiyada laftoodu qorayaan oo ay markaa tilmaamayaan wuxuu markaa muxaqiqa kitaabka daaruminhaaj dabcada marka ay taxqiijisay waxay ku soo naqliyeen hoosta hadalladii markaa xanafiyada sida marghiinaani shiikhii la odhan jiray kitaabulhidaayo inuu ku yidhi wayastamicu wayunsitu wain qara'a alimaamu aayata altarghiibi waatarhiib yacnii ruuxu waa dhegaysanaya ma'muumka ahi waana aamusayaa walow imaamku haba akhriyo aayad jeclaysiin ku saabsan ruuxa raxmada iyo jannada la jeclaysiinayo oo wacdi ku sugan yahay ama aayad cabsigelin iyo waciid iyo goodi ku sugan yahay haba soo maree waa dhegaysanaya waa aamusaya waxaa taa kaga sii cad ibnulhumaam yacnii kitaabkiisa la yidhahdo fatxulqadiir isaguna saasoo kale ayuu sheegayaa oo wuxuu tilmaamayaa inay weliba imaamka xataa laftiisu qiraa'ada waxaan ahayn aanu la imanayn laa duca aanu la imanayn wax kalena marka aanu la imanaynin ayuu markaa salaadda faralka inaanu kula imanaynin ayuu markaa sheegay markuu soo sheegay ma'muumkii ayuu wuxu uhi wakada alimaamu laa yashtaqilu bigayri alqiraa'ati sawaaun kaana fi alfardi aw innafli labada midna imaamku kula iman maayo ama almunfaridu fa fi lfardi kadalik munfaridku faralka kula iman maayo waxaan qiraa'ada ahayn laakiin sunnaha wa fi nafli yas'alu ljannata wayatacawadu min annaari cinda dikrihima marka waxay ka dhigayaan tan markaa nebigu sala allahu alayh wasalam uu sameeyey sunnay markaa ahayd faralkii haleeshiin mayna bay leeyihin haddaba markaa imaamkii maxay u kala saareen oo yidhaahdeen imaamku xataa sunne hadduu tujinayo qiraa'a waxaan ahayn la iman maayo maxay u yidhahdeen xadiiskii da waa khilaafsan tahay isagoo nebigu imaam ah ayuu haddana markaa la yimi ducadii oo marna ilaahay fadligiisii weydiistay ee naxariistiisii marna cadaabkiisii ilaahay ka magan gala oo allah magan gala marka calaa kulli xaal xadiisku markaa madhabkooda waa radinayaa oo mas'aladaa waa khilaafsan yahay sida saxiixana waxay tahay salaada faralka iyo sunnuhu inaanay farqi kala lahayn isku xukum in laga dhigaayo maadaama daliil kala gaar yeelaya aynay jirin wallaahu aclam wa mima yuctanaa bihi wa yataakadu alamru bihi ixtiraamu alqur'aani min umuurin qad yatasaahalu fiiha bacdu algaafiliina alqaari'iina mujtamiciin imaamu nawowi waxau yidhi raximahu ullah waxaa ka mid ah waxyaalaha la ilaalinaayo oo ay adkaanayso amarka la is-amrayaana ay adag tahay qur'aankii in la ixtiraamoo la qadariyo oo laga ixtiraamo umuuro qad yatasaahalu fiiha bacdu alghaafiliin umuuro ay fudaydsanayaan dadka ghaafilkee moogani ee ghaflada ku suganee moogani qaarkood ay fudaydsanayaan kuwaasoo qur'aanka akhrinaya xaalay urursan yihiin ama kulansan yihiin ama wada joogaan fa min dalika ijtinaabu aldaxiki waallagati waalxadiisi fii xaali alqiraa'ati ilaa kalaaman yudaru ilayhi waxaa ka mida ah ashyaada la yska ilaalinayo ee ixtiraamka qur'aanka ka hor imanaysa qosolka iyo waxyaalaha la midka ah marka waa in qosolkii la yska ilaaliyaa laga dheeraadaa ijtinaabu daxiki qosolkii waa in laga fogaadaa wallaqadi buuqa iyo hadalka waa in la yska ilaaliyaa waalxadiisi iyo sheekada la sheekeeyo waa in layska jiraa fii xaali alqiraa'ati marka qur'aanka la akhrinayo ilaa kalaaman yudaru ilayhi hadal laga fursan waayey oo loo dhibgelaayo mooyaane hadal kale waa in layska jiraa oo qiraa'ada aan la dhex gelinin walyamtasil amra allaahi subxaanahu watacaala ha fuliyo oo ha qaato amarka ilaahay ilaahay isagaa xumaan ka nasahan oo ka dheer wa ka korreeye oo ilaahay yidhi wa idaa quri'a alqur'aanu faastamicuu lahu wa ansituu wa idaa quri'a alqur'aanu marka qur'aanka la akhriyo bimacnaa qiraa'adiisa la guda galo faastamicuu lahu dhegaysta qur'aanka u dheg raariciya wa ansituu yacni markaa dhegaysta oo dhaganuugsada walyaqtadi bimaa rawaahu ibnu abi daawuuda walyaqtadi ha ku daydo bimaa rawaahu ibnu abi daawuuda kuu soo wariyey ibnu abi daawuud can ibni cumara cabdullaahi ibni cumar uu ka soo wariyey radia allaahu canhumaa ilaa raalliha ka noqda cabdullaahi ibnu cumar iyo aabbihiibe annahu kaana inuu ahaan jiray idaa qara'a alqur'aana markuu qur'aanka akhrinayo laa yatakallamu midaan hadlaynin inuu ahaa xataa yafruqa mima araada an yaqra'ah ilaa uu ka faaruqo oo dhammeeyo kuu doonaayay inuu akhriyo ilaa uu ka faaruqo oo u dhammeeyo ma hadli jirin wa rawaahu lbukhaariyu fii saxiixi xadiidkaa waana soo wariyey bukhaarina saxiixiisu ku soo wariyey wa qaala wuxuu yidhi lam yatakallam xataa yafruqa minh lam yatakallam ma hadlin xataa yafruqa minhu ilaa uu ka faaruqay oo uu qiraa'adii dhammeeyey ma hadlinoo wax hadala ma dhexgelin cabdulaahi ibnu cumar dakarahu fii kitaabi tafsiir wuxuu ku sheegay hadalkaa bukhaari kitaabkiisa saxiixa ka mida kitaabu tafsiir la yidhaahdo ayuu ku sheegay fii qowli illaahi tacaala tafsiirka hadalka uu ilaahay yidhi uu fasiraayo ayuu ku soo arooriyey nisaa'ukum xarhun lakum dumarkeennu waxay idin yihiin beer idiin sugnaatay bay idin yihiin aayaddaa tafsiirkeedu ku keenay asarkaas uu ku keenay sheekhu wuxuu tilmaamayaa qur'aankii marka la akhrinaayo waa in la iska ilaaliyaa qosqosalka iyo buuqa iyo sheekada waa in la yska jiraa oo qur'aanka iyadoo la akhrinayo waa inaan lagu qosqoslin qur'aanka qur'aankii waa jaliilo waa weyn yahay maadaama uu weyn yahay ha la ixtiraamo ha la qadariyo oo qur'aankii ha la weyneeyo oo ixtiraamka la qadarinaya la weynaynayaa wuxuu keensanayaa wax kale inaan la dhex gelin wuxuu keensanayaa inaan lagu qosqoslin ayuu markaa keensanayaa waxyaalaha kale ay habboon tahay in aad iyo aad laysaga jiro waxaa ka mid ah kaftannada marka la kaftamayo waa inaan qur'aanka lagu kaftamin oo shay qur'aanku sheegay laysugu maahmaahin kaftankii taa waa in layska jiraa qur'aanka waxaa loo soo dejiyey jiddi dhabnimaa loo soo dejiyey hasli marka looma soo dejin yacni waxa weeye inaannu hasli ahayn oo aanu kaftan ahayn ee uu dhab yahay buu allah inoo sheegay saas aawadeed culammadu waxay yidhahdeen aad iyo aad wax u xun weeye in marka la kaftamaayo qur'aanka la ysugu maahmaaho shay jiddiya waa ku mahmaahi karaa yacnii qiso qabsatay ama dhibaato la kulantay yacni qur'aanka shay ku saabsan tamasul waa ku samayn karaa sidee caa'ishaba markii la dhibaateeyey oo ay masabideen nimankii munaafiqiinta ahaa muslimiinta qaarkoodna ay kediyeen oo warkii beenta ahaa ku kediyeen yacnii nebiguna sala allahu alayh wasalam uu yidhi caaishaay haddii aad markaa wax dembi gashay yacnii dembiga ka toobad keenoo qiro ilaahay dembiyada waa dhaafaa haddii kaloo aanad dembi gelinna ilaahay baa ku beri yeeli doona waa tii waxa weeye caaisha ay aabbaheed iyo hooyada tidhi iga jawaaba nebiga sala allahu calayhi wasalam labadooda mid waliba wuxuu yidhi waxaanu nebiga ugu jawaabno ma garanayno markaasay waxay tidhi wallaahi warkan waa rumaysateen warkan waa rumaysateen oo runbaa u qaadateen waxaan idhaahdana garan maayo mooyaane sidii uu markaa yacni fa sabrun jamiil wallahu lmustacaanu calaa maa tasifuun sidii yacquub uu yidhi nebi yacquub inaan idhaahdo mooyaane waxaanan ahaabay tidhi inan yar baan ahaayo qur'aanka dee ma wada garanayn markaa sidaas aawadee aayaddaasaan soo qaatay bay tidhi oo waxaan idhi fa sabrun jamiil wallaahu lmustacaanu calaa maa tasifuun wax kalaan idhaahdo ma garanayo taasoo kale markaa kaftan ma ahayne jiddi bay ahayd jiddi bay ahayd marka shay jiddiya waa lagu mahmaahi karaa laakiin shayga kaftanka ah ee lagu kaftamaayo ee dadku iskaga qoslinayaan yacni xaalaadka noocaasoo kale ah qur'aanka wax ku sugan ama aayad qur'aana in laysugu maahmaaho ama arrin ay sheegtay aayaddii la soo qaato lagu maahmaaho tan noocaasi waxay yidhaahdeen culammadu waxay tahay midaan qadarkii qur'aanka munaasib u ahayn bay tahay ruuxa sameeyana waa in la tacziiraa oo la edbiyaa ciqaab lagu edbinayo yacni waa in lagu sameeya oo la garaaca wa min dalika alcabasu bilyadi wagayriha ghayriha waxaa noocaasoo kale ka mid ah ee ciyaarta lagu ciyaaro gacanta iyo ashyaada la midkaa lagu ciyaaro fa innahu yunaaji rabbahu subxaanahu wa tacaala ilaahay buu la faqayaa ilaahay ayuu la faqayaa falaa yacbas bayna yaday gacmihiisa hortooda yaanu ku ciyaarin marka uu qur'aanka akhrinayo inuu iska ciyaaro ama wax markaa cabas iska noqonaya inuu la yimaado maaha faraha iska jajabsado ama addimadiisa fadho ama wax yaroo hortiisa yaalla ku ciyaaro oo waxaa iska tuurtuurayo ama markaa iska wadwado yacni marka calaa sabiili lacib haddana qur'aankii uu akhrinayo taasina munaasibu ma aha waa inuu xasillooni la yimaadaa qur'aanka ixtiraama qadariya yacni markaa niyadiisiyo jidhkiisoo dhan u jeediya xagga qur'aanka yacni jumladiisoo dhan xagga qur'aanka waa inuu u jeestaa ciyaartaa waa inuu joojiyaa ardaygu markuu qur'aanka ka baxayo oo mucallinka uga baxayo hadduu arko markaa inuu waxyaalo ciyaara samaynayo ama faraha jajabsanayo ama wax ku ciyaarayo ama addimadiisa fadhayo waa inuu ka reebaa aynu idhaha jooji ya waynu saa uga reebaa wa min daalika annadaru ilaa maa yulhii wa yubaddidu dihna waxaa kaloo noocaas ka mida ixtiraamka qur'aanka ka hor imanaya eegista la eegayo waxa ruuxa mashquulinaya wa yubaddidu dihna maskaxdana kala kaxaynaya tabdiidku waa tafaraaruq inay maskaxda u geliyo tashdiid fakerkii inuu kala kaxeeyo wa aqbaxu min daalika taa waxa ka sii daran kullihii dhammaantii annadaru ilaa man laa yajuusu annadaru ilayh eegista la eego midaynay bannaanayn in la eegaa aynay bannaanayn eegista la eegayaana waaba ka sii daran tahay taas kaalamradi wahayrihi fa ina annadara ila alamradi alxasani min hayri xaajatin xaraam kaalamradi waa sida yacni wiilka dhallinyarada ah ayaan garh ka lahayn wahayrihi iyo kuwa kale la midka ah fa ina annadara yacni ashyaada kale in la eega ay xaaraanta tahay sida markaa dumarkii oo kale fa ina annadara ila alamradi alxasani wiilka aan garhka lahayn ee dhallinyarada ah ama yar ee aan garhka lahayn ee alxasani quruxda badan min gayri xaajatin baahiyadaan loo qabin in la eegaa xaraamun xaaraan weeye xaaraan weeye sawaaun kaana bishahwatin aw bigayriha waxa isku mida ahaya mid aragtidaasi u dhacaysa shahwo ku dhacaysa ama midaan shahwo ku dhacayn hadday tahay farqi ma kale leh fa ina annadara ila alamradi alxasani eegistan la eegaayo kii amradka ahaa amradka waxaa loo jeedaa mardiga waxaa loo isticmaalaa waa sisibta ayaa la yidhahdaa asal ahaan shajaratun mardaa haddii la yidhaahdo waa geedka aan caleenta lahayne mudhuxsan ayaa la yidhahaa shajaratun mardaa marka alamrad waa wiilkii yaraa ee aan garh ku soo dhigin iyo shaarubatoonna yacnii dhabankiisii waxa uu yahay markaa mid siba oo tima looma yaqaan amradkaasaa la yidhahdaa marka fa ina nadara eegista ila alamradi wiilkaa yar la eego ee alxasani quruxda badan wiilkii yaraa wuxuu u qaybsamaa mid qurux badan iyo midaan qurux badnayn kaan quruxda badnayn isagu xukunkan qaadan maayo yacni laakiin kii quruxda badnaa baa laga hadlayaa min ghayri xaajatin baahi la'aanteed in la eegaa xaraamun xaaraan weeye sawaaun kaana bishahwatin aw bigayrihaa waxa isku mid ah in loo eegaayo shahwo in loo eegaayo iyo inaan shahwo loo eegaynin farqi ma kala leh oo waa isku mid sawaa'un amina alfitnata aw lam ya'manha waxa isku mid a ah fitna inuu ka aamin noqdo iyo inaanu ka aamin noqonna waa isku mide mar layba waa xaaraan haada huwa almadhabu asaxiixu almukhtaaru cinda alculamaa kaasi waa madhabka saxiixa ee la doortay culammada agtooda waqad nasa calaa taxriimihi alimaamu ashaaficiyu waxaa nasgareeyey oo sidaa caddeeyey xaaraannimada uu xaaraanta yahay eegistaa amradka wanaagsan la eegaye quruxda badan alimaamu shaafici wa imaamu shaafici waman laa yuxsaa iyo cidaan la koobayno min alculamaa'i culammada ka mida ayaa sidaa nasgareey calaa kulli xaal mawduuc waa sii dheeryahay masaladanna xoogaa waxay u yaro baahan tahay bal in culammada kalena kollay la tilmaamo siyaalaha ay sheegeen